alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu kitaabkan waa hal xadiid oo axaadiista nabiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam sharaxiisii weeye yani kitaabkan dhan sheikh wuxuu ku sharxay hal xadiid keliya ayuu sharxaya xadiidkaas waa xadiid cadiimah oo aada iyo aada u weyn weeye shiikha sharxay kitaabkan xadiidkan sharxayna waxaa la yidhahdaa ibnu rajab oo macruufoo aada garanaysaan wuxuu ka mid ahaa culimmadii muxadisiinta ahayd fuqahada ahaa caabidiinta waraciinta ahaa ayuu ka mid ahaa qarnigii afraad culimmadiisiina weeyaan qarnigii afraada hijriga culimmadii joogtay ee muxadisiinta ahaa ayuu ka mid ahaa marka waa kitaab runtii aad iyo aada u qiimo badan xadiidkaas laba arrin unbuu ka warramayaa sida aan ka hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo wax la yidhaahdo dhamu almaal waaddunya adduunka iyo maalka yani qiimaha ay leeyihiin inaysan wax ilaahay agtiisa qiimo weyn kule inaysan ahayn ceebaynteeda la ceebaynayo iyo dambu riyaasa waljaah wax la yidhaahdo madaxtinimada iyo sharafka iyo jaaha oo lagu tartamo labadaas buu nebigu noo sheegaya calayhi salaatu wasalaam laba qofka diinkiisa baabi'inaysa inay tahay ayuu rasuulku noogu sheegaya marka waxa weeye waa laba shay oo aada iyo aada cadiim u ah inaan fahmno ay lagama maarmaan tahay marka haddii aan tarjamada shiikha ku hormarno taariikhda shiikha kitaabka yani risaaladan alifay waxaa la yidhaahdaa alimaam alxaafid alcallaama zaynuddiin cabdiraxmaan ibn axmed ibn cabdiraxmaan ibn alxasan ibn moxamed abilbarakaat waxaa waye albaqdaadi uma dimashqi alxambali shiikha naynaastiisa zaynuddiina la yidhaahdaa magaciisana cabdiraxmaana la yidhaahdaa aabbihii waa axmed awowgiina waa cabdiraxmaan marka magaca rajab la yidhaahda awowaha iska leh awowaha cabdiraxmaan la yidhaahda ayaa rajab la yidhaahdaa marka kunyadii awowgii ou lahaa ayuu isaga la siiyey kunyadiisuna waxaa weeye abulfaraj ayaa kunyadiisa la yidhaahdaa wuxuu dhashay shiikhu hijrada nebiga markii ay ahayd toddoba boqol iyo lix iyo soddonkii hijrada nebiga markii ay ahayd ayuu shiikhu dhashay wuxuuna ku dhashay baqdaad magaalada la yidhaahdo ee ciraaq caasimadeeda ah ayuu shiikhu ku dhashay wuxuuna dhintay toddoba boqol iyo shan iyo sagaashankii hijrada nebiga markii ay ahayd ayuu dhintay yani isla qarnigii afraad ayuu dhashay dhexdiisana damaadkiisana dhintay isagoo markaa cumrigiisu uu yahay sagaal iyo konton jir ayuu ku dhintay yani lixdankii sano hal sana uga dhimana ayuu shiikhu dhintay weeyaan baqdaad uu ku dhashay laakiin waxaa lagu aasay oo ku dhintay dimashqa oo suuriya caasimaddeeda ah halkaa ayuu ku dhintay oona lagu aasay weeyaan shiikhuu wuxuu ka mid ahaa culammada muxadisiinta zamankaa waqtigaa joogtay waxay ahaan jireen dad cilmiga rexlaad u sameeyo safaro u galo meelo badan ayuu cilmiga iyo culuumulxadiid uu ka raadiyey baqdaad uu ku dhashay ciraaq ah suuriyana meeshuu ku dhintay waa dimashqo ah wuxuu aaday masar buu u tegey oo cilmi u doontay wuxuu u raadiyey xijaaz buu tegey shuyuukh fara badan ayuu lahaa oo cilmiguu ka qaatay oo baabulxadiid iyo culumtaasuu ka qaatay sheikha raximah llahu tacaala sidoo kale arday fara badanna wuu yeeshay maadaama uu nin sheekha ahaa muxadid ahaa caalim ahaa faqiih ahaa wuxuu ahaa arday fara badanna waa uu yeeshay walidaalika ayay culummadu muxadisiinteenna ayay ammaanaan oo hanaa iyo ammaan iyo madxi ayay u soo jeediyaan culammada ammaanta waxaa ka mid ah alxaafid ibn xajar alcasqalaani ayaa ka mid ah saaxibu fatx lbaari buaari sharxu saxiix albukhaari sheikhaas ibn xajar oo muxadidka xaafidka ahaa ayaa ka mid ahaa culammada ammaantay waxyaalaha ku ammaan waxaa ka mid u dhihi jiray yani ashaykhu lmuxadiu alxaafid buu dhihi jiray waa nin sheekha waa nin muxaditha ibn rajab waa nin xaafida buu ahaa buu leeyahy akara min almasmuuci wa akara ishtiqaala xataa mahar yani wuxuu badiyey culamo fara badan inuu cilmiga ka soo qaato wuxuu ku mashquulay cilmiga cilmu lxadiid iyo fiqhigiisa iyo kulli ayuu shiiku ku mashquulay ilaa uu maahir ku noqdayo yani maaragtay juhdigiisa ilaahay subxaana wa tacaala u barakeeyey ayuu shiiku sidaasuu ku ammaanay waxaa ka mida suyuudi ayaa isagana culammadii ammaanta ka mid ahaa wuxuu leeyahay waxa weeye huwa alimaamu alxaafidu almuxadiu alfaqiihu alwaacid intaasu iskugu daray waa imaam oo xagga diinku imaam ku ahaa waa muxadi oo axaadiistii nebiga culammadii muxadiiinta ugu waaweyneyd buu ka mid ahaa wuxuu leeyahy waa faqiih muxadi oo faqiiha wey weliba haddana fiqiga garanayo aada u yaqaano waa waa ah nin waciba ayuu ahaayo dadka wacdin jira raqaa'iqa iyo aad ugu wanaagsan buu ahaa weya shiikha kutub fara badan buu lahaa qaarna waa makhtuud qaar waa la la-yahay qaar waa matbuuc waa isku wada jiraan kutubaha hadda matbuuca ahee la yaqaano oo la daabacay oo mashhuurka maktabaadka laga heli karo waa ay badan yihiin oo ibn rajab uu iska lahaa waxaa ka mid ah suurat likhlaas tafsiirkeeda qul huwa allahu axad ayuu tafsiiriye tafsiru suurat اlikhlaas waa maطbuuc wey waxaa la mida ah tafsiru suurat suuratu idaa jaa nasrullah tafsiirkeeda oo maطbuuca ah, iyadana wuu leeyahay wuxuu leeyahay xadiidkan oo risaaladan oo la yidhaha sharxu xadiidi maadi ibani jaa-icaan xadiidkan hadda risaaladan aan ka hadlayno oo iyana maطbuucahoo la helo waxaa ka mid ah, kitaab la yidhaahdo tuxfat lakyaas bisharxi wasiyati nabiyi sala allahu alayh ali wasalam libni cabaas xadiidka ibni cabaas oo nabigu u dardaarmay yani kitaabkaasu u bixiyey isagana matbuucu weeye waa mutadaawal waa la helaa waxaa ka mid ahaa sharxu cilal tirmidi sunan tirmidi aad garanaysaan imaam tirmidi kitaabkiisa sunanka ah yani qeybta cilalka lila cilal tirmidi sharxeeda uu sharxay isna waa matbuucu wey wuxuu ka mida ah kutubtiisa yani bukhaariga sharxiisii oo fatxulbaari la yidhaahdo ibn xajar ibn xajaraan garanayna fatxulbaari la yidhaahdo isagana fatxulbaari baa la yidhaahdaa oo sharxu saxiix ayuu lahaa laakiin ma dhammaystirine ilaa kitaab ljanaa-is uu gaarsiiyey ilaa kitaab ljanaa ayuu gaarsiiyey wixii janaa ka dambeeyena sheikhu uusan dhammaystirin intaasunbaa hadda madbuuca weeyaan waxaa ka mida kutubta uu shiikhu leeyahay waxa la yidhaha alqawaacid alfiqhiya maadadan qawaacid alfiqhiya la yidhaahda ee la garanayo oo madbuuca ayuu asagana leeyahay weeyaan marka kutub fara badan ayuu leeyahay waxaa ka mida alistikhraaj fi axkaami alkharaaj waxyaalaha maala kharaajka la yidhaahdo axkaamteeda iyo sida maaragtay xoolaha dadka laga qaado ayuu maaragtay kitaabkaas ka alifay isagana oo matbuuca oo la helaa weya waxaa ka mida kutubta uu qoray kutub taariikha ama siirooyinka siirada ka mida ayuu qoraa wuxuu leeyahay mukhtasaru siira oo cumar ibn cabdilcasiis cumar ibn cabdilcasiis siiradiisa oo lasoo ikhtisaariyey oo lasoo gaabiyey ayuu kitaab ka alifay wuxuu leeyahay yani kitaab kale addayl calaa tabaqaati alxanaabila dabaqadan xanaabilada qoladeeda xambaliyiinta dabaqaadkoodii ayuu yani dayl buu leeyahay oo gadaal uu ka raaciyey ayuu leeyahay markii wacdiga iyo raqaa'iqa la yidhaahdana kutub aada u badan ayuu sheikhu ku leeyahay wuxuu ka hadlaa ahwaal lqubuur qubuurta iyo waxa qabriga markuu qofku galo howlka iyo shidada uu la kulmayo ayuu kitaab ka alifay wuxuu ka hadla o leeyahay oo kaleeto altaqwiif min annaar dadka in la cabsigeliyo naarta lagu cabsigeliyo kitaab ahoo wacdi ahoo raqaa'iq uu leeyahay wuxuu leeyahay altacriif bixaali bixaali yani ee bixaali daari lbawaar kitaab la yidhaahdo daarulbawaar waa maalinta qiyaamaha waxaa weeye xaaladaasoo dadka u tacriifinayo u barayo u qeexayo wuxuu leeyahay kutub kale oo waxaa ka mid ah kitaabka lia alfarqu bayna anasixati waaltacyiir nasiixada qofka markii loo naseexaynayo iyo marka la ceebeynayo iyo dad baa moogtahay waxaa dhici karto isagoo nasiixo ula qasdaayo nasiixadiisu ay cayb noqoto isagoo nasiixo ula qasdaayo inay ceeb u noqoto qaab ceebeed oo u dhigo marka farqiga nasiixada iyo tacyiirka u dhaxeeyo na waa uu ka hadlaayo kitaab risaalo aada u qayimahoo matbuuca buu leeyahay weyan risaalo ayadana aada u qiimo badan oo la yidhaahdo fadlu cilmi salaf calaa cilmi alkhalaf cilmi salaf dadkii horeeyey cilmigoodii sida ay uga fadli badan yihiin oo kaga fadli badan yahay calaa cilmi alkhalaf dadkii dambe cilmigooda risaaladaasna shiikhu waa uu leeyahay marka kutub aad u badan ayuu shiikhu alifay yani nashaad weyn ayuuna diinkaas khidmo weyn ayuu diinteenna islaamka uu soo qabtay weliba sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu aad u gargaaray yani waad ogtay ibn rajab jaamic alculuum walxikam baa ka mid ah axaadiista ood garanaysaan kontankii xadiid ku sharxaye kutubtaasoo dhan buu shiikhu leeyahay weyaan marka xadiidkan ku saabsan maadi ibani jaaicaan xadiidkan sidaa soo sheegna waa xadii cadiimaho weyn weeyaan waa xadii aad iyo aad u weyn weya sababta marka aniga risaaladan aan u doortay in aan kitaabkan aan maaragtay bal intii ilaahay naga waafajiya wax ka sheegno waxaad moodaa zamankeenna waa kitaab munaasib ku ah weeyaan risaalo zamankeenna munaasib u ah wey labada cuduro nebigu uu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam shiikhuna ou sharxayo oo si fiican u sharxayo waa labada cudur ee dadka maanta jooga baabi'iyey wey xoolo jacayl iyo adduunye jacayl iyo midka labaadoona baabi'iyey madaxtinimo iyo maaragtay raadinteeda riyaasadoon waa labadaas ummadda waxa fasaadiyey diinkeennii marka si aan u ilaashanno zamanu fitnaan ku jirnaa waxaynu ku jirnaa aakhir zamaan aan joognaa si diinteenna aan u ilaashanno waa in axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam aanu si fiican u garanno maxaa xoolaha nala kaga ogol yahay saas u raadinaynaa madaxtinimada ma naloo ogol yahay raadinteeda mise nalooma ogola maxay tahay mafsadada ka dhalan karto arrimahaas shiikhaa noo ballaarin doono oo risaalada ayaan iyadoo waafiya ku arki doonaa biidn illahi tacaala marka risaalada un baan bilaabaynaa insha allahu tacaala bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin sheekhu wuxuu leeyay alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iska leh allihii rabbi alcaalamiin makhluuqa rabbigoodii ahaa allihii abuuray oo macbuudkoodii ahaa wasala allaahu allah ha ammaano hana u naxariisto calaa sayidina muxamedin sayidkeennii muxamed ahaa wa aalihi ahalkiisana allah u naxariisto waabii asxaabtiisana allah unaxariisto ajmaciina dhammaantood marka nabigeena calayhi salaau wasalaam wuxuu ahaa sayidu waladi aadam waana sida uu nabigu sheego yidhi ana sayidu waladi aadama walaa faqra faaniga ma aha laakiin waxaan ahay aadam owlaadoo dhale sayidkoodii baan ahay nabiga isagoo sayid ah haddana lafdiga salliga markuu nabiguna barayay calayhi salaatu wasalaam lafdi sayid kuma darin marka waxaa dhici karta kelimada nusakda inay qoreen nusaakda dadka ahee yani kitaabka naskhinaya inay qoreena laga yaabaa maxaa yeele salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo salaatu ibraahimiya oo nabigu baray iyo siiqooyinka ay leedahay lafdu sayid kuma soo aroorin wain kaana nabigu uu sayid yahay salawaatu llahi wasalaamu calayh qaala shaykhu alimaamu alcaalimu alcallaamatu shaykhu lislaami baqiyat salaf alkiraami zayn اddiini abulfaraji cabdiraxmaan ibn shaykh اlimaam shihaab اddiini axmed ibn shaykh اlimaam ibn rajab albaqdaadiyi alxambaliyi raximah اllahu tacala shiikha ayuu magaciisa halkan noogu sheegay ninkii naasikha ahaa ee kitaabka naskiga qoraya wey qaala shaykhu shaykhii baa wuxuu yidhi alimaamu imaamka ahaa oo dadka imaam waxaa la yidhahdaa aladii yuqtadaa bihi fi ddiin qofka diinka looga daydo yani hadda imaamka wanaagsan oo rabbaaniga waa kaa wey laakin kullu man yuqtadaa waa imaam imaam sharna waa jira imaam khayrna wuu jira laakiin hadda imaamka khayrkaabaa loo jeeda maa yuqtadaa bihi fi diin qofka diinka looga daydo alcaalimu ee caalimka ahaa alcallaamatu weliba cilmi badanaha ahaa amilat mubaalaqa la yidhahda facaala kii cilmiga badnaa ahaa shaykhulislaami yani diinka islaamka ninkii sheekha ku ahaa shaykhun huwa yani shaykhun fi lislaami wey islaamka ninkii sheikha ku ahaa islaamka dhexdiisa sheikha ku ahaa baqiyatu salafi salafkii alkiraami wanaagsanaa dadkeennii horeeyey ee wan wanaagsanaa baqiyadoodii ah wixii ka soo haray yani dhaqankii salafkuu lahaa qarnigii afraad buuna ahaa od ogtiin akhirkeeda u dhintay weyaan kunyadiisana la ohan jira abulfaraji abulfaraj baa kunyadiisa la yidhaahdaa magaciisuna cabdiraxmaan buu ahaa ibnu shaykhi weliba nin sheekhaa dhala sheekhii inankiisii ahaa shaykhii alimaamu imaamka ahaa shahaabudiin yani isagana kunyadii laqabkiisa la yidhaha shahaabudiin aabbihii weeyaan axmed magaciisa ahaa ibnu shaykhi isagana shiikh kale uu sii dhalay sheikhii alimaamu imaamka ahaa sheikhii ibnu rajabi ibnu rajab la ohan jiray marka lafdiga ibnu rajaba waa awowgii cabdiraxmaan iyada kunyadiisii weyaan albaqdaadiyu haddana reer bakhdaad ahaa ee ku dhashay alxambaliyu madhabka xambaliga la yihaahdana loogu abtiriyo u nisbo sheegto raximah llahu tacaala ilaahay ha u naxariistee allah sareeye ha u naxariistee shiikaasaa wuxuu yidhi xadiidkiibuu bilaabaya kharaja alimaamu axmed wاnnasaa'iyu wاturmudiyu wbnu xibaan fii saxiixihi min xadiidi kacb bni malik alansaariyi radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam qaal ma di'baani jaa'icaani ursila fii zariibati hanami biafsada laha min xirsi اlmar'i cala almaali wاsharafi lidiinihi wuxuu yidhi imaam axmed baa wuxuu soo saaray fii musnadihi ku soo saaray wاnasaa'iyi imaam الnasa'i baa fii sunanihi ku soo saaray wاtirmidiyu imaam الtirmidi ayaa fii sunanihi ku soo saaray wbnu xibbaan ibnu xibbaanna wuxuu ku soo saaray fii saxiixihi min xadiii kacb bni malik alansaariy sanadkooday kusoo saaray mid walbaba ilaa kacb bni malik alansaari saxaabigaa laga gaaro radia allahu canhu ilahay ka raadi noqde marka imaam axmed iyo nasaa-i iyo tirmidi ibn xibbaan mid walba sanadkiisii ayuu wuxuu kusoo saaray ilaa laga soo gaaro yani saxaabiga kacb bn malik alansaari radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayuuna ka wariyey qaala nabigu inuu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh muxuu nabigu yidhi maa dibaani laba yeey ma ayan ahaanin maada waa naafiya wey labadaa ey oo jaaicaani kuwa labadaa yeey oo jaa'icaani kuwa gaajaysan ahoo baahan labadaasoo ursilaa la diray fii sariibati hanamin ari xeradii lagu diray ariiba waxaa la yidhaahdaa waa xadiirat lmaashiya min khashab xerada ooda ahee yani maaragtay ariga loo sameeyo weyaan xeryahaas wey xeradii wey fii sariibati hanamin ari xeradii dhexdeeda ahaadeen kuwaas labadaayeey ma ayan ahaanin biafsada kuwa fasaadin badan lahaa hanamkii kuwa arigii kuwa fasaadin badan oo baabi'in badan ma ayan ahaanin kama ayan ahaanin kuwo ka fasaad badan min xirsi lmari qofka mamanaantiisa oo ku maman yahay cala lmaali oo ku dadaalka uu ku dadaalo wey cala lmaali maal oo ku dadaalo inuu maal helo washarafi sharaf inuu helo madaxtinimo ah labadaayey sida ay ariga u fasaadiyaan kama fasaadin badna maalka iyo sharaftu siday u fasaadiyaan lidiinihi ay lidiini lmari qofka diinkiisa siday u fasaadiyaan yani tacbiir oo maaragtay aad iyo aad baliiq u ah weeyaan laba yeey yeeydan waa taqaanaan ariga way laysa eber bay ka dhigtaa markay gasho weliba riwaayaad kalaa noo imaan doono oo fasirayo oo ah labada arigaasoo xataa wax raaciya uusan la jirin cid ilaalinayso ama qowsaan dhowrayahay uusan jirin xero ku xaraysan labadoodina kula barya habeenkii habeenkii ay kula baryeen meeshaas seebay arigaa u geli karaa ari xero ku jiro oo laba yey ay usoo dhex gashay xeradii kula jiraan isla markaana wax raaciyahoo ilaalinaya aysan jirin arigaa seebay u gelayaan nag ka dhigaan oo baabi'inayaan soo maaha waxba ka reebi maayaan sida arigaas ay yeydaas ay labadaayay u baabi'iyeen waxaa ka daran oo ka baabi'in badan xagga diinka qofka muslimka diinkiisa uga baabi'in badan qofka oo ku dadaalo maal iyo sharaf soo ku heli laha keliyii inuu raadiyo taasaa kaga maaragtay yani eh, ka dhib badan oo ka fasaadin badan weeyaan maa dibaani laba yeey ma aynan ahaanin labadaa yeeyo jaa'icaani kuwa gaajaysan ah labadaa yeeyo ursilaa la diray fii zariibati khanani xero ari xeradii lagu diray biafsada kuwa fasaadin badan ma ayan ahaanin lahaa arigaas waa ku fasaadin badan min xirsi lmari qofka ku dadaalkiisii kumamanaantiisii cala almaali maal iyo washarafi oo ku mamanaado lidiini diintiis mid uga fasaadin badan ma aha diinkaada labadaasay u baabi'iyaan yayda ay labadaayay xoolaha uma baabi'in karaan wey labadan oo sharafka iyo maalka ayaa aada u baabi'inaya qaala tirmidiyu imaam tirmidi wuxuu yidhi xasanun saxiixun yani xadiidun xasanun saxiix waa xadii darajadiisu xasan yahay saxiixna ah yani waxa weeye tirmidi hadda waa taqaanaa mustalaxiisa xasanun wa saxiixun waa la dhihi karaa ama yani xasanna wuu yahay saxiixna wuu yahay ama waxaa la dhihi karaa xasan ariiqo sanad lagu soo saaro xasan ku yahay sanad kalena wuxuu ku yahay saxiix buu ku yahay labadaba waa la yidhahdaa wey waruwiya xadiidka waa la wariyey haddana min wajhin aakhara ariiqo kale yani sanad kale ayaa lagu wari wado kala lagu wariyey oo looga wariyey can inabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa looga wariyey meeqaa looga wariyey min xadiidi bni cumara wa cabbaasin wa hurayra wa bni zaydin wa jaabirin wa saciidin alkhudriyi wa bni cadiyin alansaariyi radia allahu canhum ajmaciin intaas kacbu maalik alansaari maa hore u soo marnay toddoba kale oo saxaabi ayaa nabiga ka warisay salawaatu llahi wasalaamu calayh marka xadiidkaasi meeqa saxaabi baa warisay sideed saxaabi ayaa nabiga ka warisay salawaatu wasalaamu calayh sideed saxaabi ayaa rasuulka ka warisay yani xadiidkaas sideed sideed dariiqo ayuu ku yimid oo saxaabadii ka mid ah ay ku wariyeen weeyaan marka waa xadiid cadiim ood garan karto sideed saxaabi xadiid ay warisay waa xadiid maarata mutawaatira weeyaan xadiidka darajadiisu waa saxiix weeye saxaabadaas marka warisay oo sideedaas maaragtay saxaabi laga soo saaray axaadiistooda markaa fiiriso wax weynoo farqia uma dhexeeyo waxyaala yaryaroo ka kooban ayaa u dhexeeya weeyaan xadiidka kacb bin malik alansaari waa kan hadda aan soo marnay oo ahaa yani siiqadiisa lafdigiisu maadii baani jaa'icaani ursila fii hanamin biafsada laha min xirsi lmari cala almaali washarafi lidiinihi yani fii zariibati hanamin taasoo noogu soo saaray weeyaan kaa xadiidkaas waa ujeeda inuu saxiix yahay sanadkiisu waa saxiix tirmidi keliyana ma soo saarine darimi alimaam darimi fii sunan ayuu ku soo saaray babraanina waa uu soo saaray weeyaan iyo bayhaqi intaba way soo saareen xadiidka labaad waa xadiid abi hurayra abi hurayrana xadiidka wuu soo saaray siiqadiisa marka waxay ahayd lafdiga abu hurayra ou nabiga kaga wariyey maa dibaani daariyaani fii sariibati rajulin muslimin biasraca fiiha من min xub sharafi wlmaali fi diini rajuli lmuslimi ayuu ahaa weyan ribaayada sidaas ahayd marka wuxuu leeyahay maa dibaani daariyaani laba yeey daariyaanka waxaa la yidhahda markaad tidhaahdid waa kalbun dariyun baa dhayta ama dariya alkalbu yacni markuu eyga loo tababaro ugaarsiga markii loo tababaro uu tababaran yahay yaa la yidhahda waa kalbu daari baa la yidhahda marka laba yeey oo ugaarsiga u tababaran weeyaan oo weliba dhex ahaada fii sariibati rajulin muslimi xero ari ay ku jiraanoo nin muslima uu leeyahay biasraca fasaad biasraca fiiha fasaadan kuwa xagga kaga degdeg badan fasaadka ma ayan ahaanin min xubbi min xubbi sharafi waalmaal jacaylka sharafta iyo maalka la jeclaado fii diini mari fii diini rajuli muslimi qofka muslimka ah diinkiisa sida sharafta iyo maaljacaylku ay u baabi'iyaan way ka daran yihiin sida yeyga labadaa yeeye loo tababaray ugaarsiga xoolahaasay u baabi'inayaan wy xadiikaas imaam sheekh naasir alalbani xasanuu ka dhigaa darajadiisa wuxuuna ku taxsiiniyaa fii atariib atarhiib wtarhiib kitaabkaas ayuu xasan uga dhigan abaraani fi lwsat buu kusoo saaray alimaam albayhaqi fii shucab aliimaan ayuu kusoo saaray abu yacla fi lmusnad ayuu kusoo saaraa weyaan aimadaasoo dhan ba xadiidka soo saarta marka xadidku waa sugan yaha wey xadiidka saddexaad caasim bni cadiyin xadiidka caasim bni cadiyin isagu sanadkiisa yani waxaa la yidhaahdaa wuxuu sheegaa sababta xadiidkan uu ku yimid sababka sida sheekhaba uu noo keeni doono riwaayada caasim bni cadiyin saxaabigaasi xadiidkan asbaabtuu ku yimid ayaa iyadoo u ziyaado la tahay oo ku jirtaa weya maxaa yeele wuxuu leeyahay caas bnu cadiy baa wuxuu yidhi aniga walaalkay ayaa maaragtay khaybar markii yuhuudda laga furtay oo muslimiinta ay qabsadeen ashubtii laga helay sahmiyadii saamiyadii laga helay yaan aniga walaalkay boqol saami ka iibsanay buu yidhi boqol baan ka gadanay markaasuu nabigu la yaahay markaasuu u yeeroo yidhi yaa caasimu nabigaa dhahay caasimow madibaani caadiyaani asaabaa hanaman adaacahaa rabbuha liafsada laha min xubi lmari almaala washarafa lidiinihi yani wuxuu leeyahay ninka la yidhaha caasimow saxaabigaa nebiga la hadlaya laba yeey oo caadiyaan ahoo weliba maarata kuwa muftaris ahoo maarata ku xadgudbo xoolaha aad u laayo oo asaaba hanaman arina helay ari bay heleen adaacahaa rabbuhaa yacni ninkii raaciga u ahaaye ilaalinayay arigaasna ou dayacay ari baylaha iska ah ayuu helay sida ay u baabi'inayaan biafsada laha min xubi lmari almaala washarafa lidiinihi yani siday labadaas u baabi'iyaan oo u fasaadiyaan eber uga dhigaan waxa weeye kama darnaasho badna sida qofka jacaylkiisa maalka iyo sharafka uu jeclaado diinkiisa sida u baabi'inayaan saasoo kale buu leeyay xadiikaas marka imaam waxaa abaraani wuxuu ku wariyaa fi kabiir mucjam kabiir iyo awsadka labadaba kusoo saara ibn abi caasim baa fii sunanihi kusoo saaro imaam alxaakim fii mustadrakihi kusoo saara alimaam albayhaqi fii shucab aliimaan kusoo saara sanadkiisana waa qawi weeye xadiikaasna sanadkiisu waa isnaad qawiya weeyaan xadiidka afraad waxa weeye xadiiu cabdilaahi bni cumar cabdilaahi bni cumar xadiidkiisii weeyaan isagana wuxuu ku daraa maadi lafdigiisa wuxuu ahaa maadi ibaadi daariyaani fii xadiiratin yacni laba iyeey oo maaragtay daariyaan ahoo loo tababaray ugaarsiga aad u yaqaano weliba ku sugan fii zariibatin yani fii zariibati hanamin xeradaas ku sugan ma aynan ahaanin ilaa akhiri alxadiid intii oo kale unbuu maarata isagana warinaya xadiidkaas ibn abi ibn abidunya iyo imaam lbayhaqi labadaba way soo saaraan laakiin sanadkiisa maqaala ku jiraa la yidhaahdaa maxaa yeelay yani waxaa la yidhaahdaa nin yani mutakalimu fiihi ayaa dhexdiisa ku sugan marka sanadkiisa ma sugno weyaan laysa biqawiy xadiidka shanaad waxaa weeyaan waa xadiidka jaabir bni cabdillaahi jaabir bni cabdillaahina wuu wariyey isagana wuxuu ahaa maadibani jaaicaani daariyaani fii anamin aaba ricaauha biafsada fiiha min iltimaasi sharafi wadiini min iltimaasi sharafi waalmaali wuxuu leeyahay lidiini اlmumini isaguna yani lafdigiisa noocaasu ahaa wuxuu ku daray keliya haaba ricaauhaa dadkii ilaalada ahaayee qowsaaradii ariga maaragtay ilaalinayay ay ka maqnaadeen yani taasuu ku daray kama fasaadin badna min iltimaasi sharaf qofka oo dalbo sharafta uu dalba iyo walmaal lidiini lmumini qofka diinkiisa muminka diinkiisa say labadaa u fasaadiyaan arigaas dhibka loo geysto iyada ay u geystaan yani kama fasaad badna weyaan kana fasaad badan isagana xadiidkaas abu nucaym wuu soo saaray yani fii xilyat lwliyaa ayuu ku soo saaraa wakadalika imaam lbayhaqi baa soo saaro laakiin isagana sanadkiisa nin la yidhaahdo muuse ibnu yacquub ayaa sanadkiisa ku sugan waana laisku khilaafaayo culammadu qaarna way tawfiiqiyaan qaarna way daciifiyaan nasaa-i oo kaleeto wuxuu leeyahay laysa bilqawiyi nin maaragtay ma aha nin qawi ah ninkaa la yidhaahdo muuse ibnu yacquub maba uu yani wuu jarxinaya imaam nasaa-i ayaa jarxiyo weeyaan laakiin ibnu maciin oo kale isaga wuu tawfiiqiyaa iyo abu daauud ibnu xibbaan waxay leeyihin waa nin iqa ah bay odhanayaan weeyaan xadiidkaasna waa kii xadiidkii shanaad weeyaan xadiidka lixaad waxa weeye waa xadiidka abu saciid alkhudri abu saciid alkhudri xadiidkiisii wey muxuu leeyahay isaguna lafdigiisu muxuu ahaa maa di'baani daariyaani fii sariibati hanamin biasraca fiiha fasaadan min alabi almaali wa alabi asharafi fii diini lmari lmuslimi alfaada kulli waa alfaad mutaqaarib isku dhowdhow weeyaan yani kaasunbuu la mid yahay isaguna xadiidkaas imaam abaraani fi lawsat buu ku wariyaa maxaa la yidhaahdaa alimaam nuurudiin alkhaythami kitaabkiisa majmuc zawaaidka ah wuxuu leeyaha rawahu abaraaniyu fi wsat xadiikaas abaraani baa kitaabkiisa awsadka kusoo saaray waxaana ku sugan nin la yidhaahda khaalid ibnu yaziid alcumari ayaa sanadkiisa ku jira oo nin kadaaba ah weeyaan marka xadiikaas riwaayadaas yani maaratay eh, xadiikaas waa daciif weeyaan ninkaa kadaabka ah ayaa sanadkiisa ku jira buuli saxaabiga toddobaad ee sideeddaa saxaabiyo nabiga ka warisay ka mid a ah waa xadiidka usaamat bnu zaydin usaamat bnu zayd isagana lafdigiisa wuxuu ahaa maa dibaani daariyaani bata fii xadiiratin fiiha hanamun yaftarisaani wayakulaani baasraca fasaada fiiha min alab lmaali wsharafi fi diin lmuslimiin waa alfaad isku wada dhowdhow weeyaan waxaa ku ziyaade ah yaftarisaani wayakulaani ayuu ku daray iftiraas samaynayo oo xoolay ugaarsanayo cunayo say u baabi'iyaan kama baabi'in badna qofka sharafta iyo maalka siday maarata u baabi'iyaan dalabkooda iyo jacaylkooda qofka diintiisa ay u baabi'iyaan riwaayada usaama ibnu zaydna dabaraani wuxuu kusoo saaray mucjamu saqiirka ayuu kusoo saaraa waxaana ku sugan nin la yidhaahdo moxamed ibnu shucayb ibnu xajaaj ayaa ku sugan waana nin majhuulul cayn ah oo la garanaynin weeyaan marka xadiidkaas laftiisa riwaayadaas waa la daciifiyaa weya kan sideedaada ugu dambeeyo waa xadiidu cabdillahi ibni cabaas xadiiu cabdulahi bni cabbaas isagana lafdigiisa wuxuu ahaa maa dibaani daariyaani baataa fii anamin biabsada lahaa min xubbi bni aadama asharafa wlmaal laba yeey oo daariyaan ahoo ugaarsiga loo tababaray oo ku dhex bariyey ari dhexdii kuwo ka fasaadin badan ma aha xagga say u baabi'iyaan qofka muslimkaa sharafka jacaylkiisa maalka jacaylkiisa siday diintiisa u baabi'inayso kuwa ka baabi'in badan ma aha ayuu ohanaya weyaan xadiikaasna isagana waxaa weeye tabaraani fi lawsadu kusoo saara abu nucaym fii xilyat lwliyaabu kusoo saara alimaam lbayhaqi fii shucab limaanu kusoo saara yani wuxuuna leeyahay abu nucaym oo kale markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay xadiikaasi waa xadiid hariiba markii maxamed ibni kacbin yani ayaa ku jira bu min xadiii moxamed bn kacbin اquradi ayaa ka mida ah oo can ibni cabaasin ayuu leeyahay laakiin akaru turuq اxadiii sidaan soo aragnay kulligood axaadiistaas dhammaanteed waa axaadiis wada wanaagsan weeyaan uruqda si u badan tahay mid mid un maaragtay wax laga sheega mooye marka xadiidkaas oo sideed saxaabi ay warisay waxay tusaysaa yani xadiidka qiimihiisa ayay tusinaysaa weyan marka xadiidka waa xadiis saxiixa weyan alimaam ibnu rajab marka hadalkiisi wuxuu leeyahay waqad dakartuhaa kuluhaa maca alkalaami calayha fi kitaabi sharxi tirmidi waqad dakartuhaa riwaayaadkaas oo sideedaa saxaabi axaadiistaas aan ka soo wariyey alfaadooda kala duduwane ama isku dhow dhow waan sheegay kullahaa dhammaanteed maca alkalaami calayha aniga oo ka hadlayo ka hadal oo darajadooda mid walba aan sheegayo inuu saxiix iyo inuu daciif iyo inuu xasan iyo aan sheegayo ayaan kaga hadlay fii kitaabi hari tirmidi kitaabka tirmidi harxiisa ayaan kaga waramay buu wa fii lafdi xadiii jaabirin jaabir bni cabdilaahi xadiikiisa lafdigiisa wuxuu ahaa xadii jaabir uu noo soo qabtay radia allahu canhu maa dibaani laba iyey daariyaani ee yani ugaarsiga loo tababaray aad u yaqaano weeyaan labadaasoo yatiyaani imaanayo fii anamin yani ari dhexdii imaanaya arigaasoo aaba ricaauhaa kuwii ilaalinaya ay ka maqnaadeen oo ilaalihii ninkii qowsaarka u ahaa uusan la joogin ma ayan ahaanin biafsada kuwa fasaadin badan linnaasi dadka kuwa fasaadin badan sida ay u fasaadiyeen min xubi sharafi walmaali sharafta jacaylkeeda iyo maalka jacaylkiisa sida ay u baabi'iyaan lidiini lmumini qofka diinkiisa siday u baabi'iyaan kuwa ka baabi'in badan ma aha weyaan kuwa ka baabi'in badan ma ayaan ahaanin weyaan waa riwaayadii yani xadiidkii jaabir uu noo soo qabtay weyaan wa fii xadiidi ibni cabaasin riwaayadii ibni cabbaasna uu soo qabanaya waxaa ku jira dhexdiisa xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugnaa xub lmaali washarafi badel alxirsi meesha xirsiga min xirsi lmari la leeyahay ayaa waxaa ku sugnaa min xubi almaali washarafi maal jacaylkii iyo sharaf oo madaxtinimo jacaylkeed ayaa yani badel xirsi lafdiga xirsiga min xirsi lmaali washaraf meesha la dhahayay kanoo bedelkeeda ibn cabaas oo ku daray weeyaan sheikha marka wuxuu yidhi fahada maalu cadiimu jidda darabahu nabiyu sala allahu alayh waaalih wasalam fa haadaa midkan xadiidkani maalun tusaale weeye tusaalahoo cadiimun weyn jidan aad iyo aad u weyn tusaale aad iyo aad u weyn weeyaan oo darabahu nabigu darabahu nabiyu sal allahu calayh ali wasalam nabigeennana uu sameeyey salawaat wasalaamu calayhi maal uu ka dhigay weeyaan tusaale uu ka yeelay weyaan muxuu tusaale uga dhigay lifasaadi diini lmuslimi qofka muslimkaa diintiisa fasaadinteeda uu fasaado muxuuna ku fasaadayaa bilxirsi ku dadaalid iyo kumamanaan cala almaali xoolo oo kumamanaado iyo washarafi madaxtinimo kumamanaanteeda fi dunya adduunka dhexdiisa oo kumamanaado yacni aad u raadiyo kaas ayuu madhab u dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu yihi wa ana fasaada addiini diinka fasaadkiisa oo bidaalika arrinkan maalka jacaylkiisa iyo adduunye jacaylku ay diinka baabi'iyaan laysa ma uusan ahaanin biduuni fasaadi alhanami arigii layntoodii yani maarata baabi'intoodii la baabi'iyo mid ka hooseeya ma aynan ahaanin arigaasoo ay baabi'iyaan bidi'bayni jaa'icayni laba yeey oo baahan oo daariyayni loo tababaray oo mudarab u ah sida loo ugaarsado kuwaasoo baataa baryey fi lhanami ari dhexdii ku baryey arigaasoo waqad qaaba canhaa uu ka maqnaaday ricaauhaa kuwii ilaalinayay leylan habeenimo ay ka maqnaadeen yacnii ari xero ku jiro oo cid ilaalinaysahay aanan jirin oo laba yeey oo weliba yacni ugaarsiga si fiican u yaqaano ay habeenkii ku waabariisteen habeenkao dhan ay la joogeen arigaas ma waxbay ka reebayaan maya sida aysan wax uga reebaynin ayaa qofka diinkiisana uusan maal jacaylka iyo adduunye jacaylkuna uusan waxba u reebayn addiinkiisa markuu labadaas keliya u tafaxayto weeyaan fahumaa markaas wuxuu yidhi sheekhu labadaa yeey yakulaani ari yakulaani way cunayaan fi lhanami arigii bay cunayaan wayaftarishaana way ugaarsanayaan oo baabi'inayaan fiiha xerada dhexdeeda ayay ku baabi'inayaan xeradii dhexdeeday ku dhammaynayaan waxay reebayaan ma laha wa macluumun waxaa la og yahay buu yidhi oo la garanayaa annahu ana alamra washaniya arrinkuba laa yanjuu inuusan badbaadaynin min alhanami arigaas laba daayey ee kuwaa bariisteenu cid ilaalinaysa hay jirin arigaasi inuusan ka badbaadaynin min ifsaadi di'bayni almadkuurayni labadaa oo baahan oo yacni khatarta ah aad ugaarsiga u yaqaano fasaadintooda baabi'intooda ay baabi'iyeen midna inuusan ka badbaadaynin ayaa la garanaya oo xeradaas nag oo ka dhigay waalxaalatu haadihi ayadoo arrinku sidaa u yahay yani walxaalatu haadi wuxuu ujeeda ayadoo ay xeradii ku keliyaysteenoo wax ka celinayana uusan jirin cid ilaalinaysa aysan jirin inaynan ka badbaadaynin ila qaliilu wax yar mooye ari yar unba ka badbaadi kara markaasuu fa ahbara nabiyu sal allahu alayh waali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay ana xirsa qofka dadaalkiisa iyo mamanaantiisa cala almaali washarafi maal iyo madaxtinimo jacayl oo ku mamanaado laysa inuusan ahaanin laysa ifsaaduhu fasaadintiisa oo lidiinihi diinkiisa ou fasaadiyo maalka iyo iyo iyo madaxtinimada jacaylkeedu inaysan ahaanin biaqala mid ka yaraan badan min ifsaadi haadayni dibayni labadaa yeey siday u fasaadinayaan lihada alhanami ariga ay u fasaadiyaan inaysan ka yarin bal tan ay ka badan tahay oo tiro badan tahay bal iska dhaaf inay ka yartahay inay ka yartahay iska daaye ima an yakuuna inuu ahaado ifsaadkii oo yani maalka iyo sharafka ay qofka diinkiisa baabi'iyaan amase xoolihii labadaa yey oo gaajaysan ay baabi'iyaan ima an yakuuna inuu ahaado musaawiya mid isla eg oo maalan arigii haddii boqol konton uu ka dil yani eh, boqol uu ka dilay kana diintiisi boqolkiiba boqol uu dhamaynaya labadaana u dhamaynaya wa ima akara inuu ka badan yahay haddii arigu u konton laayey yeyda ay dishay kan diinka boqolkiiba boqol qofka sharafkii iyo maalkii jacaylkeedii qofka diinkiisiibay boqolkiiba boqol baabiinaysaa wey markaasuu yii yushiiru nabigu wuxuu ishaaraya ou tilmaamaya ilaa anahu laa yaslamu inuusan ka badbaadaynin min diini lmuslimi qofka diinkiisa diinkiisa inaysan waxba ka haraynin inaysan waxba uga badbaadaynin maca xirsihi ayadoo ay la jirto dadaalkiisa uu ku dadaalay o ku maman yahay cala almaali washarafi maal iyo madaxtinimo fi dunya adduunka dhexdiisa ou labadaas raadinteeda uu raadinayo yani dadaalkeeda uu dadaalayahay inuusan qofka diinkiisa u badbaadaynin ila alqaliilu wax yar mooye in yar inay u badbaadaa la arka kamaa anahu sida oy laa yaslamu uusan u badbaadaynin oo isuga badbaadaynin min alqanami yani arigi maca ifshaadi bayni lmadkuurayni labadii yeey oo lasoo sheegay baabi'intoodii fasaadintoodo fiihimaa yani yaydii ay baabi'iyaan ama fiiha xerada dhexdeeda arig ay ku baabi'iyaan ila alqaliilo in yar inuu ka badbaada mooye sida arigaba yani xoolahaas ay u baabi'inayaan oo kale ayaa kana diinkiisa ay u baabi'inayaan buuliy markaasuu shiikhu wuxuu yidhi fa hada almathalu alcadiim tusaalahaas weyninka badanoo nebiga xadiidka uu noogu sheegay yatadamanu wuxuu kulansanayaa gaayat ataxdiiri yani digtoonaansho meesha ugu dambaysay yoolka ugu dambeeyey ayuu kulminaya inaan aad u digtoonaano maxaan ka digtoonaanayna haddaa muslimiintiinahay min shari alxirsi cala almaali washarafi fi dunya waxaan ka digtoonaanaynaa min shari alxirsi mamanaanta iyo dadaalka lagu dadaalo cala almaali maal lagu dadaalo iyo washarafi madaxtinimo lagu dadaalo sharteeda fi dunya adduunka aan ku dadaalno inaan iska ilaalino arintaas oo aada uga digtoonaano ayuu xadiidkani kulminayaaba marka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu sheegay oo maadi ibani jaaicani buu yidhi usluubkaas waxaa la usluub aad iyo aad baliiqa weeyaan qaabka uu nabigu isticmaalay ma uusan dhihin nabiga calayhi salaatu wasalaam alxirsu waalmaalu yufsidaani diinulmari keliya ma dhihin xirsiga iyo maalka qofka diinkiisay fasaadiyaan keliya ma uusan oranin saasuu leeyahay ma usan dhihin bal wuxuu yidhi laba yeeybuu soo qaado tusaale u soo qaaday oo weliba baahan oo ari ku dhex jiro weliba waqti habeena haddana ariga xerada ay dhexdiisa kula jiraan cid ilaalinaysana aanan jirin sida arigaas ay yeydaasi labada u baabi'inayaan waxaa ka daran maalka iyo adduunka madaxtinimada jacaylkeeda la raadiyo siduu diinka qofka muslimka u baabi'iyo taasaa ka darnaasho badan marka maalkan waxaa la yidhahdaa labadayey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay yayda hore waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku miaaliyey waa xub riyaasati washaraf yayda hore laba yeybuu maadibani buu yidhi kan koobaad waxaa weeye qofka oo maal jecel iyo sharafka diinkaada nus buu cunaya yayda labaadna waa xubbulmaali wadunya weeyaan adduun iyo maal jacaylkood wey labadaas waxay la mid tahay waa laba yeey oo diinkaada cunayso midaan uu ku tilmaamo aaba canhaa ricaauha uu yidhi kuwii ilaalinayana ay ka maqan yihiin arigaasna waxaa loo jeedaa waa aflat linsaani can diinihi qofka diinkiisa uu aafilka yahay markaa diinkaada ka maqanto adduunkani usoo tafaxaydato sidaa aafilka u tahay ayuu nebigu wuxuu ka cabiray ayadoo wax ilaalinaya aysan jirin arigaasoo aan cidna u ilaalinaynin ayuu kaloo ku cabiray wey miaalka marka waxaad ogtihiin maalka nabiga calayh salaatu wasalaam tusaalooyinka waxbuu ku tusi jira dadka amilooyinka waad ogtihiin alamila miaalo badan buu nabigu bixiyaa oo aad ogtihiin maalka hadda axaadiis soo qabatay aad u tiro badan tahay markuu nabiga alamru bilmacruuf anahy cala munkar ka hadlayey wuxuu ku miaaliyey dad doon isla raacay oo kale waad ogtihiin xadiiu safiina dad doon laba dabaq leh intay qori riteen midin qolana ay kor heshay dabaqa koobaad qolana dabaqa hooshe heshtay buu ku miaaliyey soo ma jeedin markaasa markii ay fasaara bacduhum aclaaha wa bacduhum asfalaha fakaana aladiina fii asfaliha ida staquu min almaai maruu calaa man fawqahum yacni qolada hoose markay biyo rabaan waxay rabaan kuwa kore dabaqa kore intu soo fuulaan bay biyihii xagga badda ka qaataan ila baddi baa lagu dhex jiray doon baana lagu dhex jiray maalintii dambe waxay yidhahdeen kuwii hoose inta tashadeenay yidhahdeen low anna kharaqna nasiibana kharqan walam nudi man fawqana sooma fiicnaateen doonta intaa maalin walba dadkaan naga korreey dabaqa kale aan sii marayno soo marayno ta iska dhaafno inaan doonteenna hoos ka daloolino oo biyihii annagaaba hoos jirnay aan biyaheenna hoos ka qaadano soo nooma fiicnaateen markaasuu nabigu yidhi fain tarakuuhum wamaa araaduu halakuu jamiica kuwaa kore hadday kuwaan hoos u dayn lahaayeen waxa ay doonayaan oo inay doonta dalooliyaana waa baabi'i lahay leanna doonta haddii biyaha hoos laga dalooliyo kulligood waa isla dhamaanaya sooma badday ku wada baaba'aya laakiin wain akhaduu calaa aydiihim hadday gacmaha ka qabtaan oo yidhahdo war maya hanugu duloolinina doontaan joojiya ay dhahaana najow wanajow jamiica labadaba waa badbaadaya kuwa hoose iyo kuwa koraba waa badbaadaya marka waa maal cadiima wey amiladaasaa ka mid ah darbulmaala la yidhaahdaa lanna darbulmaal waxaa la yidhaahdaa yaziidu fii iidaaxi lmacna macnaha markii tusaale qofka la siiyo macnihiiba u kordhiya aad ugu caddeeya weyaan amfaasha marka way badan tahay markuu jaliisu saalix jaliisu suu nabigu ka warramay saaxibka xunkaa iyo saaxibka wanaagsan maalu jaliisi saalix wa jaliisi suu ka maali naafiqi lkiiri waxaamil ilmisk labadaasu kugu miaalay saaxiibka xunka aad samaysato iyo saaxiibka wanaagsan waxay la mid yihiin mid miski gadayo catar iyo barafuun iibinayo iyo mid maarata buufinbaha la yihahdo waxaynayo labada un la mid yihiin fa xaamil miski kan catarka gado oo miskiga iibinaya waxaa weeye ima an tajida minhu riixan ayiba wa ima an tabtaaca minhu wa ima an yuxdiyak soo maha inuu ku siiyo inaad ka iibsato haddaadan labadaba aadan ka iibsanin barfuunkii laakiin aa iska agfadhida xataa odeeg badan baad ka dhex saaxibka fiican marka khayr baa laga dhexlaa waa miaal xayiyo fiican weeyaan laakiin maalu jaliisi suuq kan xunka ahay maa fi khilkiir wey wuxuu nabigu ku tilmaamay yani ima an yaxriqa iyaabaka wa an tajida minhu riixan muntina inuu dharkaaga gubo dhimbilaha ka fanfaniinayo iyo maqaarka oo buufinayo urka ka soo baxay inaad haddaadan maryaho iskaa gubin urkiisa oo ku dhiba labadaas ku miaaliyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam way badantaha marka xadiista miaalada oo nabiga ku miaaliyey aaday u badan tahay marka maalkana loo sheegay waa maal cadiima oo inaan ka digtoonaano u baahan inaan iska ilaalinno arrintan u baahan weeyaan xirsulmaal waaljaah labadaasi weeyaan qaala lmusanif raximah llah alxirsu cala almaali wa anwaacu wuxuu sheikhu ka hadlayaa hadda wuxuu noo soo hormariyey alxirsu cala almaal ilaa kitaabku waa damu lmaali waaljaah soo maha maalkiibuu noo soo hormariyey wuxuu noo keeni doonaa jaahana waa ku xijin doonaa iyo sharafka iyo madaxtinimada la raadiyana mar kale noo keeni doonaa hadda maalkii ku dadaalistiisii alxirsu cala almaali maalka uu qofku ku mamanaado raadintiisa iyo wa anwaacuhu noocyada uu leeyahay ayuu noo sheegaya marka wuxuu yidhi sheekhu raximah llah fa ama alxirsu cala almaali fahuwa calaa nawcayn ama alxirsu cala almaali maalka oo lagu dadaalo oo qofka raadintiisa oo ku manaado fa huwa calaa nawcayni laba nooc buu ahaaday yani kainun calaa nawcayn kan koobaad waxa weeye axaduhumaa nooca nooca koobaad waxa weeye midkood waa shiddatu maxabati almaali maalka jacaylkiisa darnaashihiisa oo aada qofka u jeclaa maca shiddati talabihi raadintiisana weliba yani darnaashihiisa ay la jirto ou ku raadiyo min wujuuhihi mubaaxati min wujuuhihi wadooyinkii almubaaxati ee bannaanayd ou ku raadiyo ariiqo saxahoo sharcigu u ogol yahay ou ku raadiyo iyo wlmubaalaqati fii alabihi raadintiisa ou aada ugu xeel dheeraado aad aada u raadiyo isagoo mubaaxii raadinayo shay u banaan xoolo u banaan buu raadinaya laakiin aad buu u jecel yahay wadadii saxda ahaydu ku raadiyey laakiin raadintiiba ku xeel dheeraaday iyo waljiddi fii taxsiilihi helitaankiisa oo ku dadaalo waiktisaalihi iyo kasbashadiisa oo min wujuuhihi wejiyadiisii bimacnaa alubaaxati weyaan ee bannaanayd ou ku kasbado maca aljuhdi waalmashaqa isagoo dhib badan iyo mashaqo u marayo waa qaybta kooaad wey yani qaybta koobaad waa maxay maalku ku dadaalintiisa laba qaybood buu yii qaybta kooaad waxa weeye xoolihii inaad dalabto weliba weji xalaal aa ku dalabto oo mubaaxo kuu banaan inaad ku raadiso laakiin waktigaagii yani raadintiisibaa waktigaagii oo dhan ku qaadata ilaa qofka bani aadamka afar labaatan saac haysta waxaa laga yaabaa saakay soo usoo tafaxaytay oo usoo baxay inuu habeenkii isagoo daalan oo guriga tago u iska dhaco usan wax cibaadana gal subaxi damban uu soo kaco laakiin xalaaluu raadinaya qaab waa qaabkaas weeyaan qaybta labaad uu noo keeni doonaaye waxa weeye waa shiddatu maxabati ilmaali maalka jacaylkiisa darnaashihiisa maca shiddati talabihi isagoo oo raadintiisa uu ku daran yahay ay la jirto laakiin uu ku raadiya cala alwajhi almuxaram ariiq xaaraam uu ku doono waa dadaalaya waa raadinaya laakiin xaaraam uu ku raajiyo weya iyo wa manci lxuquuqi alwaajibati calayhi xuquuqdii lagu lahaana uusan ka gudanin labadaasba horta lakugu qaybiye marka wuxuu noo soo hormariyey qaybtii koowaad qofkan xalaalo wax ku raadsaday laakiin wakhtigiisii badankii wuxuu siiyey maalkaanuu siiyey taacadii iyo khayrkii iyo tacalumkii diinkiisa uu baran lahaa khayrkii kaleu samayn lahaa kanu kaga mashquula xoolahaas ku mashquula wey tiibuu marka sheikhu noo sheegi wuxuu yihi waqad warada ana sababa alxadiidi waa xadiidkii casr bin cadiyin aan soo marnay weeyaan waqad warada waxaa soo aroora nebiga ka sugnaaday ana sabab alxadiidi xadiidka sababtiisii inay ahayd oo maadiibaani jaa'icaanida hadiidkan weeye sababta uu ku yimid inuu ahaa kaana wuquucu kaana wuquucu bacdi afraadi hada alnawci wuxuu ahaa yani dhicitaan ama helitaan la helay noocaan oo hadda aan kasoo sheekaynayno oo xalaasha wax lagu raadiyo laakiin lagu dadaalo ahi ya afraadiisa qaar ka mida in la helo kamaa akhrajahu الطabaraaniyu sida imaamu طabaraani uu soo saaray min xadiidi caasim bni cadiyin radi allahu canhu saxaabigaas maarata caasim bni cadiyan uu ka soo saaray qaala caasim wuxuu yidhi ishtaraytu ana wa akhii miata sahmin min sihaami khaybara fabalaga dalika الnabiya salى اllahu alayh wasalam faqaal ya caasimu maa di'baani daariyaani fii ghanami adaacahaa rabuha biabsada min طalb اlmuslim اlmaala wالsharafa lidiinihi wuxuu yidhi yani ishtaraytu waxaan iibsaday buu yihi soo gatay aniga miata sahmin boqol saami baan soo iibsaday magaalada khaybar la yidhaahdo markii nebiga uu furto yuhuuddii laga qabsaday yaa ashumtii laanna meel beeraley bay ahayd oo timirtii wax lamidka weynay ka baxaan saamiyadii baan aniga walaalkay boqol ka gadanay markaasaa fa dalika nabiya sala allahu calay wasalam inaan boqol ka gadanay boqol saami aan iibsanay baa nabiga gaaray warkeennii baa gaaray buui fa qaala markaasuu nabiga intuu ii yeero wuxuu ugu yidhi yaa caasimu caasi bni cadiyo mihaalkan uu soo qaatay maadibaani laba yeey daariyaani ee aad u tababaran oo ugaarsiga ku daran oo fii hanamin ari dhexdiisa ku sugan ari dhexdiisa ahaaday arigaasoo adaacahaa rabbuhaa ninkii maamulayay rabbuhaa waxaa loo jeeda maalikuhaa wey kii milkiyo iska lahaa uu dayacay uusan bannaanka uusan ilaalinin ma ayan ahaanin labadaayey biafsada kuwa fasaadin badan min alabi muslimi qofka muslimka doonistiisa u doono almaala washarafa lidiinihi maal raadintii iyo madaxtinimo dooninta iyo sharaf diintiisa mid uga darnaasho badan ma ayan ahanin yani miaalka marka sababtaasaa ku jirtay buu ku keenay intaa yartaa ninka saxaabiga xalaasha maaratay ku xeel dheeraaday iyuu nabiga maalkaana u keenay salawaatu llahi wasalaamu aleyh ibnu rajab marka muxuu yihi raximah llahu qultu buu yidhi aniga marka waxaan leeyahay buu yidhi xadiikaas ka hadlay xadiikuu ka hadlaya walow lam yakun fi lxirsi cala almaali ilaa tadyiicu lcumri shariifi fi ladii laa qiimata lahu walow lam yakun hadduusan ahaan lahayn fi lxirsi dadaalidda iyo mamanaanta cala almaali maalka lagu mamanaado haddaysan wax kale ku jiri lahayn ilaa tadyiicu lcumri shariifi cumrigii qofka oo sharafta lahaa dayacaadiisa mooye wax kale aysan ku jirin oo cumrigaada keliya ku baabi'iso muxuu ku dhammaynayaa fi ladii kii laa qiimata lahu aan wax qiimaa lahayn oo maalkii ah oo cumrigiisa ku baabi'iyey haddaynan ceeb kaleba aysan jirin ilaa cumrigaadi unbaad ku baabi'isay laakiin xalaal aad waxaada ku kasbato waqad kaana yumkinu saaxibuhu ayadoo ay saaxibkiisa u suuragal tahay fiihi ay fi lcumri shariifi cumrigii sharafta lahaa dhexdiisa inuu ku kasbado iktisaaba darajaati alculaa darajooyin sare inuu ku raadsado ku kasbado ay u suuragal ahayd weeya saaxibkii yacani waa maxay aacadii iyo khayrkii iyo yani jannadii ilahay uu ku raadiyo ayada ay suuragal tahay iyo wanaciim lmuqiim nicmadii weliga daa'imka ahaydee jirto jannadiiya uu ku raadiyo marka fadayacahu waktigii shariifka ahaa ou dayacay oo jannada ilaahay iyo ridihiisa uu ku raadin lahaa muxuu ku dayacay bilxirsi ku dadaalid fii alabi risqin risq raadintii risqa oo madmuunin la damaanad qaaday ilaahay kuu ballan qaaday risiqaasoo maqsuumin haddana laguu qoray oo adiga laguu qaybiyo qaybtiisa lagu siiyo laguu diyaariyey oo waqtigiisa ku dhuminayo risiqaasoo laa yatii minhu uusan ka imaanaynin ilaa maa qudira waqusim ilaa wixii adiga laguu qadaray iyo wixii rabbi uu kuu qaybay oo kuu diyaariyey waxaan ahayn aan laga helaynin yacnii cumrigaadii baa waxaad ku dhumisay shay ilaahay kuu qoray oo mar walbaba rabbi kuu ballan qaaday oodan dafaynin ilahay qur-aanka muxuu ku leeyahay wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wax dhulka dushiisa ku socdaa ma jiro daabaa laydhaha kullu maa daba calaa wajhi lardi baa laydhaha ilaa ilahay baa ballan qaada risiqiisa marka risiq maqsuumahoo laguu qaybay oo lagu qadaray yaad inta ku mashquusho baad jannadii iyo camalkii khayrkii aad raadsan lahayd yaad kaga mashquulaysaa waxaad ogtihiin yani maaragtay xadiidka oo tabaraani iyo maarata abu nucaym ay warinayaan xadiidu abi umaama iyo cabdillahi mascuud sheekh naasir iddiin alalbanina oo tasxiixinayo fii silsilati saxiixa oo maarata xasan uga dhigayo taxsiininayo wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ina ruuxa alqudusi nafaha fii ruucii ana alnafsa lan tamuuta xata tastakmila ajalaha watastawciba risqaha fattaquu llaha waajmilu fi alab walaa yaxmilana axadan walaa yaxmilana axada istibtaau risqi an yatlubahu bimacsiya faina allaha laa yunaalu maa cindahu ila bitaacati yani wuxuu leeyahay malakuljibriil ayaa nafteyda wuxuu ku afuufo ii waxyooday weeyaan nabiga odhanaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ii sheegay ana annafsa lan tamuuta naftu inayan dhimanaynin xataa tastakmila ajalaha ilaa cumrigeeda ay dhammaystirato intaan noolaan lahayd markaad dhamaysato unbaad dhiman ka hor miyaad dhimanaysa ajashaada ka hor maya ma dhimanaysa waqtigii cumrigaadii ou dhammaada unbaad adduunkan ka tegaysaa weya wa tastawciba risqaha risqeediina ay kaamil yeelato istiicaab ku samayso urursato oo adduunka wax ugu hara aanan jirin marka risqaada waa maqsuum soo waa kuu qoranya wax ilahay ku siin lahaa markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fattaqu llah waajmilu fi alab ilaahay ka baqa waxaana quruxsataan qaabka aad risiq u raadinaysaan risiqa qaabka u raadinayso xalaalna ku raadi waktigaada cibaadadaada iyo taacadaadana iyo kaa mashquulina xoolahaagii saaad maanta inta u istaagto caawo dhan u taagan tahay oad yani habeen iyo maalinba u tafaxiidan tahay iyona daacadii ilahay iyo khayrkii kaa mashquulinin xoolahaasaa la rabaa sidaasaa la rabaa waa inaad labadiiba isku wada wey risiqiina raadso maxaa yeelay inuu qofku dhaqdhaqaaqa waa la rabaa macnaheedu maaha masaajidka iska fadhiiso qofka ha shaqaysto xalaal ha raadiyo laakiin waktigaadii qaadina cibaadadaadii yaysan kaa mashquulinin weyaan marka shiikha hadalkaas buu yidhi uma markaa kabacdina laa yantaficu bihi uusan ku intifaacaynin maalkii maanta dhan aad u taagni oo daacadaadii iyo janaraadiskaadii aad kaga mashquushay waad ka tegi soo maaha kuma intifaacaysid bal yatrukuhu ligayrihi laakiin wuxuu uga tegayaa cid kale xoolihii aad akawnka ka buuxisay zakadii inaad ka bixiso aad diiday masaakiinta iyo ducafada inaa uga kaalmayso aad diiday ayadoo akawnka ka buuxaa tii ajashi kuu imaanaysaa maradaacada ka qaadanaysa amrigaasaadna ka gelaysaa wy ya iskale marka wuxuu leeyahay uma yatrukuhu liayrihi raggan dadaan u naxaynin baa berita qaadanaya soomaa waxay raban ku samayna xoolihii adigaa kusoo kusoo kusoo daashay cid kale dhallinyaradii yararka ahaadoo ka tagtay rag iyo dumarba say rabaana ka yeelaya soo ma jeedin ayagaasaa waxay doonaan ku samaynayo xisaabtiisana yay sugaysaa aday ku sugaysaa waad ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu noo sheegay xadiikii laa tazuulu qadama cabdin ywma alqiyaamati xataa yuscala can arbaci qofka halkaa kama tago labadiisa logood meeshay taagan yihiin allah isagoo hortaagan ilaa afar shay la weydiiyo maxaa afarta ka mid ahaa wa maalihi min ayna iktasabahu wa anfaqahu xoolaha meesha ka keentay waa lagu weydiin maxalaal baa ka keentay mise xaaraam wa anfaqahu wixii uu ku bixiyana waa la weydiinaya maxaa ku bixisay maxalaal baa ku bixisay mise xaaraam xuquuqdii ma ka gudatay arintaasaa taallo weeyaan tan labaad waxaad ogtihiin xadiidkii kale imaam muslim fii saxiixi ku sugnaa cabdulahi bni shakhiir oo warinayey wuxuu nabigu yidhi yaquulu ibni aadama maali maali bani aadamka wuxuu leeya xoolahayga xoolahayga wahal laka min maalika xoolahaada miyaad ku leedahay ilaa maa akalta fa afnayta waxaad cuntood dhammaysa mooye ow labista fa amdayta fa ablayta ama dhar ahaan aad u labisatood baabi'isa mooye aw tasadaqta fa amdayta ama aad sadaqaysato hormarsato marka xoolaha waxaa ku leedahay wixii inta cunto aad labisato aad sadaqaysato wixii kale ummad kalea iska leh weeyaan marka wuxuu yidhi bal yatrukuhu ligayrihi cid kale ayuu uga tegayaa wayartaxilu canhu wuuna ka raranayaa waa ka tegi aakharo ka aadi wayabqa xisaabuhu xisaabtiisana waa baaqi noqonaysa calayhi isaga ku baaqi noqonaysa wanafcuhu xoolihii oo waktigiisa ku dhumiyeen nafcigooda waxtarkoodina liayrihi dad kale iskale isagii qabribuu ka galay cid kaleba iskale wey marka fa yajmacu wuxuu kulmiyey xoolihiibuu kulmiyey yo u kulmiyey liman laa yaxmaduhu qof aanan ku mahadinayn dhalinyarada qaar hadduusa ilaah qofka toosanin dad bay ka sheegeen odaga markuu dhintay waa sugahay inuu maaragtay saanoo kale inay imaan doonto xoolaha wax badan oo odaga ii diidanaayo maalin inuu dhimanayo waa sugahay leeyahay nin sidaasoo kale aan kaaga mahadinayn yaa xoolihii u haray kaasoo kale baa u haray markaasu wayuqadimu calaa man laa yacdiru qof aan u cudur daarayninna xoolihii u horumarinaya siinaya waa dadkaas uu siinaya qof aan cudur daarin arrintaasbu wuxuu leeyahay lakafaahu bidalika daman lilxibs alla wuxuu ku filanaya bidalika arrinkaasi daman caay oo la caayo la ceebeeyo lilxibsi xoolaha ku dadaalkiisa lagu ceebeeyo kaasaaba ku filan buu leeyahay falxariisu qofka dadaalo oo ku mamanaada xoolihii raadintooda yudayicu zamaanahu shariif waqtigiisii sharafta lahaa ayuu dayacayaa wa yukhaatiru binafsihi naftiisa wuu khatar gelinayaa allatii laa qiimata yani wuxuu ku khatar gelinayaa allatii tii laa qiimata laha aanan qiimo lahayn adduunyo dalab fi lasfaari safaro halkaasuu ka baxaya badau maraya intaasoo doonta la gadoomayso bada ku qarqoomaya diyaarad buu raacaya soo la gadoom baabuurta la gadoomayso intaa xaggii xaggu orod buu ku jira asbaar uu ku jiraa iyo warukuub lakhtaari khataro koritaankooda uu koro muxuu intaa u samaynayaa lijamci maalin xoolo kulmintood oo yantaficu bihi hayruhu cidaan asaga ahayn ay ku intifaacayso ayuu khatartaa u gelayaa wey kamaa qiila hada wbilahi towfiiq sal allah wslam ala nabiyina mxamed